rabbika wanxar halkaa dhuuntaa kaga dhufa bay yidhaahdeen sidaasaa fiican bay yidhaahdeen mid kalena way ku lamaaneeyeenoo lood iyo arigana halkana in laga gaaro sahlan halkaa ma sahlana yidhahdeen geelana halkan wayba bannaan tahayoo meel bannaan bay kuu taallaa bay yidhahdeen waxay yidhahdeen xukmu libil waxaa qaadanaya fuqahada shaaficiyadu wax kastoo dhuun dheer leh baa qaadanayay yidhaahdeen oo ama shimbiro ah ama xayawaanka ka ah xayawaanka kale sida gorayada kowdhe geriga labadhe iyo wixii noocaasahoo dhan halkaasuu qaadan bay yidhahdeen shimbirahana sida bataboolada iyo bolomboolada iyo waxaa lamidka ahe luqunta dheer halkaa un kaga sii saasaa sunnaa ilxaaqan bihaa ibili bay yidhahdeen waxyaabahan kale dameer farowga iyo ariga waxa shabahiya biciidka iyana isagana waxaad geysaabay sida lood iyo ariga dabxiga baa sunaa halkaasay la mareen fuqahadeenu raxmat ullaahi calayhim labadaasuu u qaybsamay annaxru wadabxu u qaybsamay naxrigana waxaa fadli badan geela labada dabxigana lood iyo arig iyo wixii lamida aahir laakiin midkaad midka kale ku samaysaba way iska bannaan tahay insha allahu tacaala saasi waa gowraca waxa la awoodo weeye wamaa qudira calaa dakaatihi laga awoodo fadakaatuhu fii xalqihi walabatii bay ahaatay halkaasoo ibnu cabaasna waa kay ka sugan tahay alaa ina adakaata fi alxalqi wallabati labadaasaa laa gowraca cumar radi allahu canhu ardaahu waxaa laga hayaa inuu yihi adakaatu fi alxalqi wallabati walaa tacjaluu fi lanfusi walaa tacjaluu xataa tazhaqa alanfusu neefkii markaa gowracdaanna durbaha boobinoo ha ku bilaabine ilaa naftu ka baxda u yarkaadiya saasuu cumar radi allahu canhu ardaa u dhihi jiray neef la gowracay intuu naf bixaye intaa sugu weydo waa saddexdii halxiraalaha mid ka mida sooma saddex hunguri weyn ma maqasheen saddex baa halxiraalo laga dhigaa koodee baa hunguri xun nin hilib dab laga soo dhigay intuu qaboobayay sugi waaye ku gubtay hilibkuna waxyaabaha u qaboobay ogu ka mid yahay iyo nin halgodlatay intii la lisayey sugi waayayo hashii usha ku dhuftay iyo nin neefku gowracay intuu naf baxayo sugi waayayo haraka bixi ku bilaabay saddexda yahu gurixon soomaalida halxiraanay ka dhigi jireen caraad ugu kala saar bay dhihi jireen xubinigadiibtaalowedasada uga jawaabi lahayeen laakiin waxaan uga jeedaaun neef la gowracay intuu durba naf baxayaa dhow halkaa waxaad ka garatay neefkii halkanaa laga gowracaa xaggan hore wejiga ma banaantay gadaal inaan kasoo gawraco gadaal haddaan ka gawraco ka waran anigoo awooda baa neefkii seexiyey qadaadkan kaga soo bilaabay masalada fuqahadu way isu qoteen fuqahadiina shaaficiyada iyo waxay leeyihiin casaa saxa waa casaa waana dambaabayaa oo sidii sharciga ahayd ma waafaqin mar hadduu wixii hala gooyo layidhi gooyeyna waa saxayaa fuqahada maalikiyadii waxay leeyihin bakti way neefkaas kor haddii laga soo gowraco neefka waa bakti oo sida sharcigu amray looma gowricin waxaan dabxiguna waa nooc min alcibaada ka mida cibaadadana waa tawqiifi khadkii haddaad ka leexatay waxba kama jira neefka wa kaa baktiya bay yidhahdeen intaas waa inta la awoodo wamaa lam yuqdar waxaan la awoodin calaa dakaatihi in la gowraco fa caqruhu weeye xayu qudira calayh ku xalaalay wixii aadan awoodin intaad qabata inaad gowracdo hadba meeshaad awoodaad mabar kaga dhufan dila hadduu dhintana way kuu bannaan yahay sababo badan baa keeni kara waxaa dhici karta neefku ceel buu ku dhacay haddii ha laga soo jiido la yidhaahdo intaan la soo jiidinba uu bakti hilibkiina inuu khasaara lama rabo meeshii aad ka soo gaarto dabar uu dhinta kaga dhufo dhiiggana ka sii daaya intaa markaad samayso tartiib isaga soo jiido hilibkiisu waa kuwa xalaal hadduu kaa baktiyo waxaa ka mid ah a neefki inuu banjoogoboo durjoogoboo cararaba agtiisa ama bahal iyo waraaboobo isagana xabad iyo qori u qaado ama waran u qaadoo isna ku dhufo wixii markii uu dhaco haddaad nafta ka soo gaari weydo isna hilibkiisa waa bannaan yahay oo nabiga alay slam xilligiisii baa waxaa cararay neef nin baa fallaan ka dabagaray oo ku dhuftay neef geelu ahaaye uu la dhacay neefkii oo dhintay baa loo yimid meel halisu kaga dhuftay nabigu waa ka yidhi xoolaha qaar sidaa u duurgaloobo duurgaloobaa jira ina lihaadihi اbahaa'imi awaabida kuwa duurgalay leeyihiin sida xayawaanka duurjoogta oo kaleeto wixii aad gaari weydaan saa uu ku sameeya waxaa ka mid a ah ugaadhi ugaadhi xabadda lagu dhufanayay iyadoo baktiga loo imanayay bismi illaahi mar haddaad dhada xabaddii iyadana waa sidii ku suura gashayoo hilibkeedu waa xalaal ey baad ka daba dirtay eygiibaa qabtay nolol kumaadan soo gaarin hadduu eygu tababaraa siday noo iman doonto weeye isagana waa xalaal wamaa lam yuqdar calaa dakaatihi fadakaatuhu caqluhu xayu qudira caleyhi taas wey saa darteed bay fuqahada qaarkood u yaqaanaan addakaatu liraariya gowraca aad ku qasban tahay aadu khiyaaraadan lahayne wixii aad la gaari kartuu la gaadha wa kamaanu dakaati gowraca dhammaystirani kamaalu dakaati gowraca dhammaystirani arbacatu ashyaaa afar arimood in laysku daro wey qacu lxulquumi cunahan ay rucuntadu martay in la gooyo walmar-iyi kay neeftiiyo hawadu martana in la gooyo walwadajayni labada xabulmariid in la gooyo halkan mualifku wuxuu ka hadlayaa haddaad neefkii gowriciisoo dhammaystiran aad doonayso afartaa isku dar buu yidhi xabulmariidyada waa labada ee dhiigga qaada ee hareeraha ah labadan kalena waa labada majra nafasi oo majra acaami meeshay cuntadu marto iyo midka ay hawadu marto afartaa marka aada goyso khilaaf kama taagna fuqahada inuu gowracaasi asaxayo haddii shuruudiisii kale la helo laakiin afartaa haddaad qayb ka tagto oo masalada xigto inoo iman doonta in waxyaabaha gowraca ay ka mid tahay alawdaaj ama alwadajayn oo labada xabulmariid la yidhahdee dhiigga qaaday hareeraha ah nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu nabigu lahaa kun maa afra alwdaaja waxaad cuntaa wax kasta oo dilaaciyo oo gooya awdaaj ama xabulmariidyada gooya oo aan ahayn ilig iyo ciddi midna aan ahayn marka xadiidka nabiga alay slam waa saxay waxa uu tilmaamayaa in dabiixada marka la gowracaya ay ka mid tahay xabulmariidyada in la gooyo walmujziu waxa kaa gudaya minhumaa labadooda shay-aani ama minhaa afartaasi shay-aani weeye laba inaad timaaddo qacu xulquumi walmar-iyi inaad goyso weeye kanay cuntadu marto iyo kanay hawadu martay inaad goyso baa kugu filan oo wixii aad saa u gowracday wuu asaxayaa gowricii yuusan gowricii kamaalkii dhammaystirnaaninbe madhabkaana waa madhabka jamhuuru ahli ilcilmi ay fuqahada shaaficiyada la qabaan waxayna leeyihin cumuumka xadiidka raafic ibna khadiij ee saxeen ku yiilay ilaaqiisaa tilmaamayo nabiga markii waxa la gowracayo la weydiiyey wuxuu yidhi maa anhara dama wadukira smullaahi calayh wax kastoo dhiigga daadiya magaca ilaahayna lagu xuso wixiina dabxi iyo maxri inuu yahoo aaggan tahay waa la sheegay xayawaankan marka la gowraco de waa xayawaan dhintay oo noolaanayni weeye kuwan hareeraha haddii la gooyo uu iska noolaan karaa laakiin haddii labadaa la gooyo ma noolaan karo haddaba gowraca xayawaanka siaa loo gowraca la yidhi culimmadu dhowr arrimoodba xikmadda ku jirta way ku tilmaameen qaybana haddaaba nolosha ibiyan iyo caafimaad ahaan loo taabtay midda koowaad waxay yidhaahdeen dhiigga in laga saaraa neefka oo dhiigga neefku uu ka baxaa loogu talagalay halkan marka laga gowraco horena waa meesha ugu badane dhiigga ugu badan jirkiisa ka soo saari karta weyabay yidhaahdeen majaanida jirkao dhan iyo meelaha waxmaraanba iyada ay u duleelaan oo u furan yihiin taasi waxay yidhaahdeen jirka dhiiggiisu jeermis badan buu qaadaa jirka inuu ku haro wixii ku hakadana waa waxa baktiga loo xaaraantinimeeyeyoo wixii oo durbo qurmana waa keenaa caafimaad darro badanna waa dhaliyaa nafaqo badanna jirka uu ka hilibka uu ka qaadaa taasi waa xikmad ku jirto addabulmasfuux baa laga saarayaa oo meesha laga soo saarayaa bay yidhahdeen arrintaasi wax badan baa ka jira hadda meelaha carada gaalada markaad tagto hilib xalaalka muslimka ay gaaladii saf ugu jiraano waxay kuleeyihiin leeyihiin islaamku gowracay baa ka macaan oo ka taye nafaqa badan oo ka joogisiyo jiris badan ka durbo wuu qurmayaa ma dhadhan badan ma laha dhiigga lagu xayire bay ku leeyihin waxayl arrinta labaad waxaa la kala saarayaa aadamaha iyo xayawaanku hilbahay cunaan baa la kala saarayaa xayawaanku hilibba dee wax gowraco qaarkiina markuu nabar neefka ku dhufto halka dhiiggu ka buuba nuugaaba kuwa dhiigga nuugana waa laba qaybood qayb hilibkana cuna dhiiggana nuuga iyo qaybaan hilibka cunin laakiin dhiigga keliya nuugaa jira xayawaanaadka sooma dhalinyarada magaalada waxba ka garan maayaan xayawaanka qaar waxaa jira yar yara oo ariga yar yar kuu ka adag yahay halkan dhuuntuu u gabalaayoo ku dhagaa dhiigguu ka cabaa ka cabaa markii uu dhintee dhiig ka dhammaystana wuu isaga tagaa hilib ma taabto qaar saasaa jira xayawaanka marka xayawaankaasi dhiigu baraadsanaa wuxuu wuxuu yar shabahaa lo jirteennu shabahaa iyo haweenkeenna umusha ah lo jirteennu intay neefka loodaa xiraan oo ay halkaa xidid ka duraan bay dhiigga afka saaraan soomaha cabbaan ya soomaalidaan ka hadlaya soomaalida adimaadan arag arag badan goobjoog ka haya ah, way dhiigga la cabayeen haweenka umushaana waa lagu baanan jiray oo dhiiggii ka baxay baa dhiig loogu bedeli laakiin badanaa haweenka umushaa labay ku cabaano in markaaba neefkay ag taagantoo dhiiggu kulul yahay iyo in loo xinjir bixiyo xinjirxibinta waa taqaana soo dhiigga markii dhiigga waxa fadhiisiiya waa xinjirta ku jirta waxay sameeyaan nimanka dhiigga cabba ul waxbay qaataan dhiigga marka wayar waxyar joogo daqiiqad gudaheed bay saab ushugu walaaqaan xinjirtii adkaynaysay baa ku wareey baa ku marmaysa ushaas waa laga saarayaa biyu iska haanaya ah weligii haddaba idinma tababaraya bahalka codayl calaa kulli xaal dhiigga in laga saaro xayawaanka iyo aadamaha hilibkay cunayaan inay wax la gowracay iyo midaan la in la kala saarana waa xikmad ku jirta bay yidhaahdeen dadkiiba hadda xayawaannimada iska jecel waxaa kaloo yidhaahdaan aadamaha la xasuusinayaa mar ilaahay siduu kuu sharfay waa la xasuusin in xayawaanaadkii aad gowracatood nafta ka qaado ood sabab ugu noqoto adigana ku raaxaysato hilibkoodii ku faraxsanaato waa dhinac dhinaca labaadna waxaa lagu xasuusinayaa aakhiroo xayawaankan iska daaqayay ee waa lagu gowrici baan isla saaka markaad soo qabatay adna waa iska daaqaysaaye middi baa lagula daba taagan yahay wey malakumoodkii adna waa lagu daba taagan yahay adna qolaad qoorta ka jaraysaa adna kii qoorta ka jarayoodaan ogeyn waa lagu tashanaysaa neefku xoolaha wuu iska joogaa mana kooga hadna waa laguu soo go-aaminayaa seeftiina waa laguu soo wataa warnamaba haysidba taana waa lagu xasuusinayaa xikam saasoo kaleeta ah bay fuqahadeenu sheegaan gowraca sababta xoolaha hala gowraca loo yiri markay ka hadlayaan raxmat ullaahi calayhim jamiican wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu maadaama kitaabu sayid aan joognay in la ugaarhsado bikulli jaarixatin wax kastaoo wax dhaawaca mucallamatin oo la baray baa bannaan ugaarsigu soomaalidu waxaa weeye alcaa'ilu lmustakbir ma maqashay faqiir kibir badan ugaarsigani caalamka horta uu ku faanaa carabtiiyo xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam waa lagu faani jirayo ninku isagoo xoolihii hilib walba haysta baa ugaadha loo xiisoon jiray oo loo tartami jiray innaga laakiin ugaadhi ceeb baa laga dhigayo adoo gaasagoo gaajo u dhimanaya dhulkiisiina ugaadhi ka buuxdo waad arkaysaa ama kalluunkiibaa ka buuxa badaba ama ugaadhii banaankaa joogta ila kalluunka badaba ugaadh waa la yidhaahdayo saydulbaxri waa ka ilah subxana wa tacaala marka la ugaadhsanayo laba labada waad ugaadhsan kartaa inaad qalab aad waxaad ku dhufanayso waran iyo fallaadh iyo xabad iyo ul iyo aad ku ugaarsata waa la ogolyahay waxaa kaloo lagu ogol yahay inaad xayawaan ama shimbira aanmaan ahayn inaad ku ugaarsato adigu markaad ugaarsanayso fallaadhiya waxaad ku ugaarsanaysaed wax ku dishay haddaad gowrac ka soo gaari weyda way bannaan tahay bishari wax dhiig ka daadinaya oo jirka jeexaya oo gelaya waa inuu yahay ama markaa ha galaam intuu jeexaa garab male laakiin ul aad ku tuurto oo qoorgoysa iyo dhagaxaad ganaca kaga dhufatay iyo can sayd almicraadi nabigu waa reebay calayh salaatu wasalaam markaad xayawaanku ugaarsanaysana ama ay ha noqdo ama xayawaan kale ha noqdee shimbira ha noqdaane shuruudan labada ah lagaa doonayaa bikulli jaarixatin wax kastoo wax dhaawacayo dhiig ka keeni kara ama ha ka keenaabayaanu ka keenin mucallamatin la baray oo tacliim iyo tababar la carbiyey saa darteed bay fuqahadu qaacidada waxay ka dhigaan maxaa lagu ugaarsan karaa kullu maa yaqbalu kullu jaarixin yaqbalu tacliima wa cullima wax kastoo wax ka dhiijiya oo waxba la baray wixiina barashadiina qaatay baa lagaa doonayaa barashadiina u qaatay shuruudda soo socota baa qaar lagu ogaada lagugu sheegi doonaa oo min asibaaci xayawaan duurjooga wa min jawaarixi ayri shimbiraha wax dhaawaca ah xayawaan duurjoogta wuxuu uga jeedaa adugu haddaad waraabe iyo dhuwaa carbiso ama haramcadaad carbiso ama shabeel carbiso ama libaah carbisato ama ayba carbisato xayawaankaasoo dhankaad carbisatee wax ku ugaarsadaba waa la ogolyahay inuu carbismay see ku ogaan karaa minhaaj lama hororde iyadaa ku iman doonta wa min jawaarixi ayri shimbirahan cidiniya wax ku dila ee wax dhaawaca iyagana waa dirsan kartaa oo haddii aad tababarto iyagana waad ku ugaarsan kartaa arrintaa fuqahada qaar baa yar diidayo war shimbiraha ka daayay yidhaahdeen maxaa yeelay markii xayawaanka la laynaye la tababarayo in la garaaco lagama horaan weeye shimbirna haddii la garaaco maba noolaan kartaba shimbir la garaacayna maba noolaan karto laakiin hadda iyadoo la garaacin baa hadda la tababaraayo kanalaan discoveryga iyo waxyaabaha casiradaha laga duubay xayawaanaadka aada ku aragtaa cumuuman daahirka lafdiga qur-aanka wamaa callamtum min aljawaarixi waxyaabaha wax dhaawacee ka dhiijiya wixii aada waxbartaan oo dhan cumuumkaasay soo gelayaan mukalibiina tucallimuunahunna mimaa callamakum allah idinkoo leelyayo baraya wixii ilaahay idin baray sida loo waarsado wa sharaa'iطu tacliimiha tababarkeeda iyo layligeeda shuruudda ku xidhan arbacatun afar wey afartaa marka la helo baa la garan karaa shaygan mucallam la tababaray oo laylyan oo ugaarsigiisu banaan yahay inuu yahay ko kow an takuuna waa inay tahay jaarixada aad diraysaay idaa ursilad haddii la diro istarsalad mid dirmayso inay tahay qaba marka la yihahdo waa inay boodayso oo haddaad tiraada qabo uu iska sii joogo weliba tababaranin marka aada dirto waa inuu dirmaa waidaa zujirad haddii la reebana inzajarad waa inay reebtootaa markaad dirtay ay booday bas haddaad tiraada waa inay istaagtaa haddii isaguba intuu xayawa arkay uu boodood may may may aad tiraado maya aad tiraada waa inuu istaagaa xayawaankana sida loo laydiya hadda haddaad aragtaan cajiib yaanbaad u dhimanaysaa xayawaanka waxaa igu qosol badnaa xilli nineteen nineten australia aan tegey baa beer xayawaanna la geeyey xayawaanka waxaa ugu doqonsansa lama yidhaha dameeraha dameer la tababaray baa naloo geeyey maalintaas maalmihii ugu qosol badnaa bay ka mid ahayd dameerkii islaam cadaan ahoo la joogtay baa waxaan idhi dameerkana matababaraya haa natus amar ma qaadanaya haa waxa samayn tiraadu samayn haa natus baan idhi markaas waay tii kik markaasuu lugta ku dhuftay dhooga kak kalka siiyey markaasa tii no no no no si fiican ugu dhufay tii markaasuu rid ka siiyey annagoo intii la yaaban baa waxay ku tiri ismail qosol bay ku tiri markaasuu ri ka siiyey rudi maalinkaas marba dabee saa hadii loo tababaray xayawaanaadkii kale waa la tababari karaa sooma mid meesha fuul xagga uga bood xagga uga dhac dhabar ku seexo lug kor u qaad laleeyahay waad arki oo sidii samaynaya marka xayawaanaadka dad baa tababaro intaa ku dhex nool marka an takuuna waa inay tahay idaa ursilad haddii la diro istarsalad waa inay dirmaysaa way amar qaadanaysaa waidaa zujirad haddii laga reebana inzajarad waa inay ka reebtoomaysaa waa inay ka hadha haddii laga reebo hadduu amar diido de ninkan in adiga kuu doonay maho amarka hay qaataye dantiisuu raadsanayaa wey waidaa aqatalad hadday disho saydan ugaadhna lam takul waa inaynan cunin min ugaadhii shan waxba waa aynan ka cunin ugaadh haddii markii loo diro ee ay qabatana waa inaanay cunin ay kula sugto allaahumma laba xaalay soo reebeenoo oo mid isku noqonaya aakhirka hadday baahi badan qabato muddu ku sugayo waad iman weyday saakaa dirtay ilaa casarkiibuu ku sugayey suu kuula sugayey kuula sugaya ima weydi isagana waa baahdo waa gaajooday hadduu iska cunaa dhib malaha dheh muddo dheer hadday ka soo wareegto hadduu markii horeba gaajo naf haysayna ood ka ogeydna dhib ma laha laakiin xaaladda caadiga waa inuu kugu simaa arrintaasna nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inuu kugu simaa cadi bnu xaatim wuxuu ku yidhi haddaad eygaaga mucallamkee tababartay aad dirto ood bisinka qabato oo adiga uu kuu qabto oo uu dilo iska cun wain akala hadduuse sii cuna isagu falaa takun ha cunin fainahu amsaka calaa nafsi riwaayadka qaarkood fainii akhaafu annahu inamaa amsaka calaa nafsi waxaan ka baqayaa isagaa qabsadaye adig kuuma qaban daahirka qur-aankana waxaa sharti laga dhigay fakuluu mimaa amsakna calaykum waxay idinka qabtaan nin cunayna isagaa qabsadaye adig kuuma qaban waan yatakarara daalika waa soo noqnoqdo minhaa xayawaanka marka la laylayo ayda la tababarayo waa masaa'ilka baabu daruuraat baycu lmeytati ay u baneeyeen yajuuzu shiraacuhaa wayaxrumu baycuha ay dhahaan ayga inaad tababartaan rabtaan ma neef nool baad ku tababari maya waxaa kuu dha bay dhaheen waxaa baktiyey baktiga inaad ku tababarto tiraad qabo tiraad baddaa markuu day waayo aada garaacdo oo tiraada qabo hadduu aadi waay aad ku dhufato taasuu ku tababartaa bay yidhahdeen markaas waxay yidhaahdeen mas'ale fuqahadu ka hadleen maanta loo baxsaday haddii baktigii aada weydo dadkay xooluhu ka baktiyeenna kuu diidaan inaad ka gadata mooyeen adaygii aad tababarayso maxaa kuu banaan waxay dhaheen jaaza albayd shiraau jaaza alicطaau waxaruma alakdu adu inaad lacag bixiso saaad ugu tababarato way ku banaanta lakiin iyagu lacagta inay qaataan uma banaana markaasay qaarkood ama manduumaadka fiqiga ku dareeno ay wax markay baaca ka hadlayeen meytada waa ka ilaahay wajaaza an tushlaa calayha algudfu aydii dhagaha laabi jirtay in lagu dira in loo gato haddii wax kala la waayo way banaanta masaladaa waxay maqanta dhashay masalo kale oo ah jaaza alicطaacu wa xaruma alahdu ardaydii caafimaadka baranaysay ee qof inay qalaan oy jeexaan oy ku bartaan ay ahayd meydka ma ku baran karaan waxaa lii meydka gaalada ahaa haddii lacag la-aan la waayana oo inaad ka soo gadata ay noqotana jaaza alicطaau wa xaruma tii ayaga lagu tababarayay kama xumee tanna arday baa ku tababaranaysa tashriix jismigee halkaa iyadana mari bay yihaahdeen markay jiraaxaatu ibiya iyo atashriixa biniaadamka jirkiisa la qalaya ardayda baranaysa ay ka hadlayaan masaladaasaa masaladii loo helayo tuba tu shabahadoo taagan baa loo helaa fain cudimad haddii la waayo ixda sharaa'ida shuruudda qaar ka mida lam yaxilla ma banaana maa akhadatu waxay soo qabatay ma banaana ilaa an yudraka in la haleelo xayan isagoo nool maahane oo fa la gowraco ilaa maadakaytu weeyo axkaamu dakaad baa ku tabaqay halkaasaa caawa ku deelaynaa wallahu ala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد weliba waxaynu ku jirnaa kitaabu saydi wadabaaix weliba waxaynu soo gaarnay qeybtii axkaamta axkaamu dakaati ama axkaamu dabxi xalay waxaynu ka soo hadallay in gowracu laba qaybood uu yahay labadabana xayawaanaadka kii loo gowracaba ay bannaan tahay laakiin googeeluna in dhuunta laga gowraco hoose ay wanaagsan tahay oo sunno tahay lood iyo arig iyo wixii shabbahana halka hore ee cunaha in laga gowraco haddaba gowricii waxa markii la gowracayo waxa la rabo xubnaha in la gooyo la rabana waynu soo marnay halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa cashirkeenu inuu yidhi watajuuzu dakaatu bikulli maa yajraxu ilaa bisinni waadufri halkan wuxuu ka hadlayaa aaladda wax lagu gowracaya waxa ay tahay aaladda wax lagu gowracayay baa wuxuu tilmaamayaa inay leedahay hal shardi inay leedahay marka labaad inay leedahay qaybaan bannaanayn in wax lagu gowraco cumuuman fuqahaduna labadaa arrimoodunbay aaladda markay ka hadlayaan hadalkoodu inta badan ku wareegaa wayatajuusu waxaa bannaan addakaatu in la gowraco bikulli maa yajraxu wax kastoo jaraaxiya dhaawac geysanayo bimacnaa jirka goynaya waa siday fuqahadu u badan yihiin ay yidhaahdaan bikulli qaaicin wax kastooo waxgoynaya oo af leh in lagu gowracay way bannaan tahay ilaa bisinni inuu laf yahay maahane ama irig iyo wadufri inuu ciddi yahay maahane masaladan xadiidkii saxiixeynka ee raafic ibni khadiij baa asal ah marka nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam rajana waa qabnaa cabsina waa nagu jirtaa beri haddii waagu baryana cadow baanu isor fadhinaayo xaaladdu gacma islagal iyo dagaal bay tegi marka maxaan ku gowracannaa geedo iyo qasab lasoo dilaaciyey ma ku gowrici karnaa wax nabigu eray gaaban buu siiye calayhi salaatu wasalaam maa anhara اdama wadukira smu اllaahi calayhi fakul laysa الsina wاdufra wuxuu yidhi wax kasta oo dhiigga daadiya oo wixii bireeyo gowrici kara ku gowrac oo cun waxaad ku gowracdo haddii aanu ilig iyo ciddi mid ahayn haddaba ilaa bisinni wadufri qaybta dambe ee laysa sinna wadufra xadiidkaa wey qaybta hore wax kastoo kullu bikulli maa yajraxuna maa anhara dama waxaa la mid a ah xadiid horeynu soo marno isna saxiix ahaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa kul ma afra alawdaaja wixii xawalmariyada gooye ee jara cun oo wax af leh ugaadha iyo saydka markii laga hadlayey waranka iyo fallaadha lagu ugaarsanayana waa kii nabigu kala qaaday calayhi salaatu wassalaam ee yidhi fallaadha markii aada ganto wixii afkeedu uu ku dhaceesaa ku dilana cun laakiin wuxuu asaabo kuwii ku asiibee ku dhaca dhinac dhinac intuu ugu dhaca xooggii u dhintaay in la cunto lama ogola wamaa asaaba bicardihi falaa taakul wuxuu dhinac dhinac ugu dhaco oo culaysuu ku dilaayey ha cunin wuxuu haddii laba midinbuu ku dili karaa marka wax afleh oo xubnihii gooyey oo dhiig ka keenay inuu yahay iyo wax culays oo ku dhacay inuu yahay culaysku waa noocii qur-aanku xaraantinimeeyey waalmunkhaniqatu bay ka mid tahay waalmawquudatu mawquudatu waalmutaradiyatu waalnatiixatu intaba waxaa loo xaraantinimeeyey munkhariqadu waa tii la ciijiyey wey neefkii haddii cunaha lagu dhago oo la ciijiyo oo sidaa uu ku dhinto bakti wey waayo dhiig kama daadanin oo maa anhara dama dhiig wax daadiya lama hayo waxaa lamidoon dhiig isagana daadinin walmawquudatu tii dhagaxa ama ama burka lagu dhuftay ama madaxa looga dhufto ama wadnaha iyo ganacaha looga dhufto ee sidaa u dhimatay iyadana waa saydulmicraadkii fallaadhi iyo warankii dhinacdhinac ugu dhacay oo kaleeto culays bay iyana ku dishay waxaa la midun waxba dhaamin wanatiixatu kuwii sardiyey laba neef baa madax isla dhacay mid baa madaxii bararay oo u dhintay haddii aan la gowricin dee culays ku dhacay buu u dhintay oo warankii iyo kuwii madaxa isla dhacayee madaxa isku hartinayey hadduu sidaa ku dhinta lama cuni karo oo maan haradama maaha saa darteed baa layidhi qaacidada nusuustoo dhan tilmaantay bikulli maa yajraxu weye wax jeexaya oo dhiig ka keenaya oo wixii afkiisa isaga ku samaynaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii uu dadka tilmaamayey qaabkay waxu gowracayaan wixinuu af leeyahay buu tilmaamay markuu laha in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faidaa qataltum faaxsinuu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa walyuxidda axadukum shafratah mindida si fiican ha u afeeyo walyurix dabiixatah saa darteed waxa waxaa afkalee goynaya laftiisu oo inuu yahay waxa goynaya xubnihii loogu talagalay in la gooyo iyadoo weli neefkii xayawaankii uu nool yahay haddiibase si loo hahayo uu iskaba afdaran yahoo kolba mid untaad ugu riixayso neefkiiba uu iska sii suuxo inaan afbaxaan iska sii noqdo dee ilaa maa dakaytum maaha mabaadan gowricinina bakt meyta iyo bakhti buu kaa noqday marka bikulli maa yajraxu saasay uga jeedaan ama bir ha noqoto ama dhagax ha noqdo ama muraayad iyo dhalo iyo wax lamida ha noqdo wax kastaba ha noqdee wax kastoo aflahoo gooyoo dilaaciya wixii lagu gowracee dhiiggana ka daadiya midkaa cun baa la yidhi ilaa bisinni waadufri labadaas sababtuu nabigu u reebay calayhi salaatu wasalaam waa caddeeyeyo markaasuu wuxuu yihi markuu yihi laysa sinna waadufra wasauxadiثukum can daalika sababta labadaa loo diidayna waan idiin sheegi wuxuu yihi ama asinu facadmu laf wey ilkuhu laf weeye cillada loo diiday ilig in wax lagu gowracana haddaba ciladu iliga markaa sababo jiray unbaa loo magacaabaye cilladu waa likownihi cadman wey inuu laf yahay laftana siyaabo gaaray shariicadu u tixgelisay waxaan ku soo marray kitaabu ahaara abaabulistinjaa markaan soo maraynay inaan lafaha la ogolayn in saxariya kaadi la isaga tiro nabigana markuu cillada sheegayay uu yidhi fa innahaa طacaamu ikhwaanikum min aljinni walaalihiinoo jinka ah ku dhaqan oo ku nool inaad damkii xaaraantahaa ee masfuuxa ahaa aw dama masfuuxan la yidhi in lafihii la gaarsiiyo waa dadkii walaalihiin ahaa cuntadoodii ciladii awsaakhda iyo saxaraya kaadi loogu diiday lafteedii baa marka wax la gowracaya taagan oo neefku waxa birta lagu gowracay markii xubnaha qaar la gooyay dhiiggii baa ku fakanaya waata iyadoo dhiigga badan oo ka da aya laga soo saaro haddaba lafihii lama ogola insaa la yeelo waxaa labaadoo yidhaahdaan lafuhu haddayna naday nijaas yihiinna dee islamama ogola haddayna nijaas ahaydna waa masalo caawa inoo iman doonta insha allahu tacaala lafama nijaasoobaane haddayna nijaas ahaynna nafci iyo manfaco kaley leeyihiin oo waxaa taqaanaa baan u malaynayaa inkastoo laga yaabo da-da yar ee magaalada isaga kortay iyo qolyaha meelaha nolosha jaban isaga koray inaynan garanaynin oo soo marin lafaha xoolaha hilibka laga cunay mar iyo laba dambaba waa la isticmaalaa meel baa la dhigaa dib baa mar labaad laga intifaacsadaa inaa taqaanaan baan u malaynayaa niman magacu u yaqaanaba magacyadaan u aqaanaa waxaa ka mid a ah lafaha in la dhabaqsadaa jirta manaa xilliga kuleylaha markay timaado lafaha duxbaa ku hadha nafaqa duxbaa ku harta raashin baa lagu dhex kariyaa marka lagu dhex kariyo meeshan saliid iyo subag la haysanin dux iyo dufan bay u noqdaan taasaa dadka qaarkii ay dhabaqsi u yaqaanaano meel baa la kariyaa qaarna waxay sameeyaan biyaha la karkariyaayo waa lagu ridaa aada biyuhu markay u karkaraan lafihii dux badan baa ka soo baxayo waxooga ihaan buyhaanka waxaa la yihahda yeelanaysaa dufankaasi waxbuu qabanayaa qaarna waxay yidhaahdeen lacalla jinku inay taa ka dhawaqsanayaan baa laga yaabaayo laakiin nabigaa sheegay saa inaynan ahayno calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaga gacantooda waxay gashaa iyagoo xilligay u hili badnayd ah ba ilaahay gacanta geliyay adigusa ma aragtid lafti laf cad bay kuu tahay iyagana hilib badan baa u saaran waayo dadkii ummadii cunaysayba haddaadan arkin iyaga hilibkiisa raainaad aragta ee qasab maaha taasi waa cilada lafaha wuxuu yidhi wa ama adufru fa alxabashati wey cididu waa mindi xabashi buuri mindida xabashidana waxaa la diidanaa in laysku tashabuho ilaa marka hadda ay tilmaamayaan ama ay soo bandhigayaan mindihay wax ku qashaana sidii ciddiyihii bay weli u godan yihiin ciddidii oo bir laga dhigay baan u malaynayaa ilaa hadda mindiye inay u tahay kolba ninkii yaqaane arkay mindiyahooda baa garanaya calaa kulli xaal tashabuhooda buu nabigu diidanaa calayhi salaatu wasalaam iyagoo gaal ah gaalada in laysku tashabuho laysu ekeysiiyana horuu nabigu u diiday calayhi salaatu wasalaam hadday adiga xabashidu ilmo adaadiga qaraabo gaara kuu noqonaysana waa qadiyad gaaro soomaalida maanta qaamuuskeena kusoo biirtay wey wa wataxilu waxaa bannaan dakaatu kulli muslimin nin kastoo muslima wixii uu gowraco iyo wa kitaabiyin kitaabi ah baa bannaan walaa taxillu ma bannaana dabiixa dabiixatu majuusiyin mid dab caabuda wuxuu gowracay walaa wathaniyin nin sanam caabuda wuxuu gowracay midna gowracoodu ma bannaana halkan qayb labaad buu u gudbay qayb kaleu u gudbay oo iyadana gowraca la xidhiirta markii shuruudda gowraca laga hadlayo marna waa shuruudu lmadbuuxi waxaa la gowracaya shuruudiisa wey mar labaadna waa shuruudu laalati waxa wax lagu gowracayo wey hadda saddex waxaan u gudubnay yaa wax gowrici kara shuruudu daabixi waxay yidhahdaan wey cidaaba hadday wax gowracda la cuni karaa wuxuu yidhi waa inuu muslim yahay ama kitaabiya qofka muslimkae kitaabiya kitaabigiihii laba waa inay iltizaamaan ay maraan shuruudu lmadbuuxi waxyaabihii la goynayay waa inay maraan aaladii dabxigana waa inay iyadii isticmaalaan markii labadaa lasoo maro aaladiina la isticmaalo sidii wax loo gowraci jirayna loo gowraco baa dadka wax gowracay dartii buu wixii xalaal iyo xaraam noqonayaa saas darteed shuruuda qofka wax gowracaya guud ahaan muslimka iyo kitaabigu waa isku shuruud walidaalika culimmada qaarkood qaaciido kooban bay soo ururiyeenoo waxay yidhaahdeen yajuusu min dabiixati alkitaabiyi maa yajuusu min dabiixati almuslimi guud ahaan marka laysku soo celceliyo kitaabiga waxa uu gowracay waxaa ka bannaan intii muslim hadduu gowraco sameeya bannaanaan lahayd saa darteed hadduu marjiye iyo hadduu koronto ku dhejiye iyo hadduu xabad ku dhufti iyo bakti wey in la cunaayo ma banaana xurimad calaykum lmeytatu bay geli laakiin waxa laga hadlayo shuruudii looga baahnaa intii xubno in la gooyo loo baahnaahee xalay aynu soo marnay waa la sameeyey aaladii wax lagu gowracayeen hadda soo marnayna waa lagu gowracay markaasaa waxaynu leenahay yaa gowraco intaa sameeyey hadday muslim iyo kitaabi noqotana waa xalaal hadduu wax ka baxsan oo gaalada kala a noqdana waa bakti intii xataa hadduu sameeyo saa darteed mas'aladaasi kitaabigu xukmulmuslim buu qaataa haddaba shuruud dowra looga baahan yahay inta min xayu ljumla waxaanu ka soo xusayaa fuqahadeenna shaaficiyadu ay qabaan marka hal mas'ala laga reebo masalada shardiga koobaad ee jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaani waxaa weeye qofka wax gowracaya inuu yahay qof qasad iyo ficilkan inuu u qasda ay ka suuragal tahay halkaa waxaa la ysku qabtay marka ilmihii sabiga ahaa een qaan gaarin iyo qofkii majnuunka ahaa ee waallaa iyo qofkii iskqhraansanaa ee cabsanaa iyo qofkii hurday hadday wax gowracaan gowracoodu muasaxaya jamhuur ahlilcilmi way diideen waxay yidhaahdeen ficilka ficil mukalafiin weeye dabxiga iyo gowrucuna juzu nooc min alcibaadatia ah weeye saa darteed intaasi ma gowrici karaan haddii laga soo reebo sabiga mumayiskaee wax kala garanaya kalaamkaasi wejbu yeelanoo cibaadaadku way ka asaxaanoo wuu sameeyaa laakiin majnuunka iyo sakraanku fuqahada shaaficiyadu fi adhari waa karaahiya yidhaahdeen qaarkoodna ay raaceen oo qasadkoodu ma ansaxayo waa inuu qofku caaqil wax kala garanaya yahay bay yidhaahdeen amaa ninka majnuunka ah in waxbaba qasad yeelan karin iyo sabiga aan mumayiska ahayn iyagu iyo naa'imka shaaficiyadu intooda badani way raacsan yihiin laakiin badanaa sakraanka iyo sabiga mumayiska buu khilaafkoodu usii badan yahay waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan qof horde wax ma gawrici karaa nacam ha waxaa jira dad iyagoo hurda buu labistaa oo wuu bax musqul buu galaa oo wuu ka soo baxaa oo albaabku iska furaayoo markaasuu xiraa markaasuu gaari intuu kaxaystuu suuqa aadaa markaasuu soo noqdaa isagoo hurdoon ogeyn wuxuu sameeyey way dhacdaa anuu qofkii iigu badnaa aan arkay qofka wuxuu ahaa isagoo hurdoon ogeyn intuu kaco oo musqusha aado oo uu soo noqdo oo iska seexda intuu furayaashana kala garta nin saasaanu guri waa la degay saan u dhihi jiray war ninka waa beenta waxaad kala ogtahay hurdoon baa kaa tanbadisay baa ilaahay wuxuu qadaray habeenkii dambe annagoo anoo soo jeeda aniyo nin kale buu ninka naga horseexday soo kacay musqushuu aaday uu ka soo noqday banaanka daaqadoo gurigoo nuguhuur ahaa buu daaqadaha soo furfuray uu soo noqday markuu gogashii kusii socday macawistii ka dhacday ma oga iska socday uu iska seexday waagii baa beriyey xalay saa ma yeeshe baa nidhi maya macawistaada aho waa nidhisaa banaankaasay taallaawa waxaa la sheegaa hose sheekooyinka lainoogu sheegi jiray qofku isagoo hurday intuu soo kaco gidaarka inuu fuulay inay dhici karto oo haddii la toosiye uu dhaco fuqahadu waxay ka hadlaan qofka isagoo hurdo wax dila wuu hurday wuu soo kacay waxbuu ku dhintay markaasuu baraarugo indhaha kala qaaday nimanna waxay iga sheekeeyeen rag inay arkeen suuqa ka soo adeegtay iyagoo hurda wuu gorgortamaya waana hurdaago ma inuu baxay ma oga waxa dhacay qofkii sidaa isagoo isagoo hurda hadduu waxdaafkii soo qabtoo gowracayy saa darteed qatlunaaimi min alkhaطi camdi maaha qismu اlkhaطa buu galaa kana waxay idhaha nin hurdaaye hadalkii iska bada waa wax dhici kara weeye tasarufaad badan inuu sameeyo qofku isaga oo hurda haddiiba uu sheekeeyo oo uu xog waramo oo wixii maanta dhacoo dhan jeediyo oo xataa intii loo tagoo la waraysto su-aashii la weydiiyaba uu ka jawaabo oo su-aalaha haddaad boogsiisay ii kale kala kaadiyo yidhaahdo waana hordaago ma oga wax laalay samaynaya qofkaa ma qofka saa loo waraystana waa waa waa arkay ani lafteeda dad waraystay baa ku jiray si aan raadinaynay qof hordaaye falalka qaarkood ma samayn karaa baan raadinaynayo meel waxbarashoana looga dira marka nin naloo sheegay baan la seexanay markaasaan waraysi cajalad xataa ka duubnay subaxii baan waraysanay waxba ma ninka xaladan noo warramayayo sheekooyinkiisa khaaska oo dheerdheer nooga warrama saxiixi maogawa wuxuu noo sheegay markaa kadib aan fuqahada aqwaashoodii inayna wax dheeldheela ka hadlaynin baana xaqiiqada soo taabanay baa lagu qancisay qof hurdo wax walba samayn karaa bal idinkuna qaar tijaabiyeen idinku jira hooma u malayne intiina aan tijaabin raaraadiyo tijaabiya saa darteed mid shardiga labaad haddii saydkan iyo xayawaankan xayawaan bari a ah uu yahay qofka gowracayaay waa inuu xalaal yahousan muxrim ahayn xaj iyo cumro qof xirtay waa inuusan ahayn ilaahay baa waayo wuxuu yidhi waxurima calaykum saydulbari maa dumtum xuruman intaad muxrimiintihiin waa idinka xaaraam shardiga saddexaad ay ku daraan waxaa weeye waa ilaahay kayrkii inaan loo gowricin waa inuusan qofkan u gowricin ilaahay kayrkii oo ilaahay baa xaaraantinimeeyey wamaa uhilla bihi ligayri illaah waana masale laisku raacsan yahay laakiin maxaa looga jeedaa wamaa uhilla bihi ligayr illaahi maxaa looga jeedaa walow masaladaa intaa ka badan insha allahu tacaala kitaabu alaymaani wanuduur aan kaga hadli doono fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen qasab maaha in lagu dhawaaqo magaca cidda loo gowracay xoolahani marka la gowracayo ilaahay wuxuu yidhi qul ina salaatii wa nusuki gowracayga wa maxyaaya wamaatii lilaahi rabi alcaalamiin alla kaliyaan u gowracaa mid kalena waxaa la yidhi fasalli lirabbika u tuko wanxar ay lirabbika way jaarumajruurka mutacaliqii haddii lasoo sheega marka labaad in la xadfaayey waa shaaci kaiira fii luqati alcaraba rabbigaa waxu gowrac baa la yidhi saa darteed qasadka iyo niyada loo gowracayo waa in rabbi lagu weynaynayo maadaama nooc cibaado ay tahay nabigana ala sl xadidkii cali waa kii lahaa lacana allaahu man dabaxa ligayri illaahi lacnadi ha ku dhacdo qofkaan qofaan allaahay wax u gowraca fuqahada shaaficiyadu waxay ka mid yihiin masaladan maa uhilla ligayriillaahi fuqahada muslimiinta qaybaha ugu adag ee ugu mowqifog bay ka mid yihiin markaase waxay leeyihiin adugu xataa bisan haddaad qabato haddii qalbigaaga aada u gowracday oy niyadaada ku jirta tacdiim ligayrillaahi ama horayba lagaaga maqlayo curfiga iyo munaasabadaad ku gowracayso munaasabad ilaahay kayrkii lagu weyneynayo ay tahay wixii waa bakti lama cuni karo ninkii mawlid keliya uu cabdiqaadir u gowracay ee neefkaba weyneynta weliga u gowracay meyte iyo bakti wey neefka saa lagu gowracay fuqahada shaaficiyada aduu awliyaawliyaad ka hadlaysaae waxay yidhaahdeen hadduu nin madaxa yimaada magaalada oo xoolo loo gowraco xoolaha laba mid bay noqon in adugu aada iskaga faraxday ood soo dhoweynayso oo haddii aadan gowricin aan cidi wax kuu raacanaynin iyo magaalada ninkaa madaxda ee yimid inay ku qasban yihiin xoolo inay u gowracaano haddii xoolo la gowrici waayo la ysdabageli oo diiwaanka iyo xafiisyada dowladda laysaga yeeli maxaad xoggeedu haddee dadku cabsidaa taa labaad tahay fuqahada shaaficiyada qaar waxay qabaan weliba badan oo ka mid xoolaha munaasabadaa lagu gowracay inay bakti uhilla likayrilaahi yihiin in madaxoo laga cabsanayo waayo xoolahan ilaahay dartii afkunbaa bisin laga qabtaye ilaahay dartii looma gowricine ninkaasaa lagu weyneynayaabay dhaheen ninka qabri u gowracaya xoolo qabri loo gowracayna waa mimaa uhilla ligayri illaahi bihi wey tafaasiisha faahfaahinta alaymaan wanuduur annuduur lilqubuuri markaan ka hadlayo baan insha allahu tacaala masalada nusuusta aqwaasha aimada shaaficiyada iyo maraajicdooda baan soo guurin doonaa waxaad ogaan doontaan shaaficiyaan nahay iyo masaladaasay agtooda shirka oga tahay diinta looga baxayo inaan aad u kala fognahay baad halkaa ka garan oo shaaficiyadu magac iyo marmarsihi iyo haweenkun baa lagu mihirsadaa show salaadahana waa lagu tukadaaye markay xagga diin iyo tawxiid iyo iimaan timaada dhegba jalaq looma siiya waa arki doontaan insha allahu tacala hadii ilahi cib simo shuruuda saaxa taasaa ka mida culimmadu shari aaday isugu qabteen baa jira bisinka in la qabto ma sharibaa sideedaba bisinka in loo qabto oo bismi bismillaahi la yidhaahdo shari waajib a ah miyaa fuqahada jamhuurtoodu gaar waxaan leeyahay fuqahada shaaficiyada imaamu axmed riwaaye laga wariyey oy asxaabtiisa qaarkood doorteen tasmiyadu waa sunna bay yidhaahdeen qur-aanku wuu amray fakuluu mimaa dukira smullaahi calayhi cuna wixii ilaahay magiciisa lagu xusay mar kale nabigu ala salaam ilaahayna wuxuu yidhi walaa takuluu mimaa lam yudkar ismu ismullaahi calayhi wainahu la fisqun ha cunina waxaan bisinka ilaahay lagu gowricin amarna waa la amarku ujuub wey asalkiisu nahyina waa la yska reebay kaabisinka loo qabanoo nahyigu taxriim buu faaideeyaa haddana fuqahada shaaficiyadii riwaaya imaamu axmed iyo waxay leeyihiin waajib meehe sunna weeye wanaagsan waay waxna way deliishadeen waxna way ka jawaab amaa daliilkoodu laba arrimood baa ugu muhiimsan waxay u deliishadeen marka koowaad waxay yidhaahdeen soomaynaan dhihin wataxilu dakaatu kulli muslimin wa kitaabiyin ahlulkitaabka wa طacaamu ladiina uutuu lkitaaba xilun lakum acaamka bimacnaa dabaaixdoodii wey ahlukitaabna waxaa la ogyaho idna ka qarsoonayn xataa culimmadii tasmiyada waajibisay ay ka soo reebeen iyaga bismillaahi inay dhahaan qasab maaha haddiiba nin kitaabi ah bismillaahi isagoon dhihin ay xalaal noqonayso muslimkii diyaanatan ka fadli badnaa waa min baabi owlaa bay yihaahdeen waa qariina awaamirta iyo nawaahida inaan wujuub iyo taxriim looga jeedin cadaynaysa waxaa labaad ay daliishadeen xadiidka imaamu bukhaari caaisha uu ka wariyay radi allahu canha wa inay tiri nabiga qolaa u timi sala allahu alayh alih wasalam markaasa waxay tiri rasuulka ilaahayow inaka aqwaaman ya'tuunanaa bilaxmi dad baa hilba noo keena laa nadrii adukira smullaahi calayha am la markii la gowracayay bisin in loo qabta iyo in kalena ma ogin maxaan samaynaa wuxuu ihi sammuu alayhi antum sammuu antum calayhi wakulu idinkuba bisinka qabsada cuna wa kaanuu xadiida cahdin bilkufri saasay caaisha tiri dad markaa soo islaamay bayna ahaayeen halkan waxay yidhaahdeen dhowr dhinacba xadiidkaa ka eg kow horta waxaa laga shakisan yahay dadkan bisin ma qabteen mise ma qaban taa waa laga shakisan yahay asalka dabaa'ixda haddaba waxaa nidhi ataxriim weeye ilaa la xaqiijiyo inay sharciga waafaqday haddii shardigani shardi xalaalnimadii uu u yaho ku xiran yahay ousan xalaal noqonaynin ilaa bisin la xaqiijiya in la qabtay xoolahaasi qaacid ahaan ma banaanaadeen bay yidhahdeen sababtoo wixii asalkiisu taxriim yahay ilaa yaqiin shardigii in la fuliyo la helo xalaal ma noqdo falkaa waxaan ka garanay iyadoo bisinkii laga shakisan yahay baa la yidhi iska cuna bisinkii inuusan shardi ahayn baa laga gartay walaslu alcadad inaan bisin la qaban wey midda labaad waxay dhahdeen qariina waxaa jirta tilmaamaysa dadkani inaanay aqoonin bisin qabashada wakaanuu kaanuu xadiii cahdin bixadiii cahdin bilkufri gaalle ha bardhoweyba dadku soo islaameenoo axkaamta islaamka wax badan bay jaahil ka ahaayeen marka dadkani lama dhihi kara waa dadkii saxaabada ee hore oo bisinka way yaqiinayna shakiga iska daayaa laleeyahay waa dad wax looga shakiyo ay jirto bisinkiina laga shakisan yahay halkaana waan ka garanay bay yidhaahdeen waxaa la yidhi aayadda maxaad leedihiin marka aayadda maxaad ka tiraahdeen waxay yidhahdeen aayadda laba jawaabood bay bixiyeen midna imaamu axmed baa ku jawaabay midna fuqahada iyo culimmada qaar kalea ku jawaabay qolada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaan leeyahay walaa taakuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi waxaa loo jeedaa bimacnaa wixii ilaahay keyrkii loo gowracay ha cuninay aayaddu ka dhigan tahay wamaa uhilla bihi ligayr illaahi baa la diidan yahay ilaahay keyrkii wax loo gowracay waxaa la yidhi haddaba iswaafajiya u ekeysiiya wixii bisinaan loo qabanin ha cuninaa la yidhi idina waxaad tidhaahdeen waxaa loo jeedaa wixii ilaahay khayrkii loo gowracay ha cunina waxay yidhahdeen way sahlan tahay laba aayadood baan ku xasuusinaynaa bay yidhaahdeen aayaddan waxaa la yidhi walaa ta'kuluu mimaa lam yudkar ismullaahi calayhi wainahu la fisqun soo magacaabin ta kaana waxaa la yidhi ow fisqan uhilla ligayr illaahi bi soo labadaba fisqi maha wasfiga calaaqada ka dhaxaysa uhilla ligayrilaahi bi baa horey fisqi loogu magacaabay tanna waxaa la daba dhigay wainahu la fisqun waxaa la tilmaamayaa kii hore lasoo tilmaamay aayadda kale lagu sheegay inuu yahay calaaqada fisqi labadaba inay yihiin baa ka dhaxaysa halkaasaan ka fahadnay bay yidhaahdeen insaa lagu jamciya nusuusta qolada waxay yidhahdeen sidaas jawaab kalaan haynaa oo asalka ujeeddada walaa taakuluu mimaa lam yudkar ismullaahi calayhi bimacna almeytati baktigaha cuninaa loo jeedaa wuli imaam axmed raxima allahu tacaala waxaa la yidhi oo aayaddan sidee looga fahmay baktigaha cunina wuxuu yidhi aayaadka siyaaqu waxay ka sheekaynayaan dood muslimkiiyo gaaladii u dhexaysay riwaayaadka aahaartana waxay soo guuriyeen inay ku doodi jireen atakuluuna mimaa qataltum walaa takuluuna mimaa qatala allaahu yani yacnuna almaytata waxaa idinku disheenee gowracdeenna waa cunaysaan tii ilaahay toosu diree nafta ka qaadayna waa diidaysaan idinka yaaihahdeen baktigay u jeedeen taasun baa laiska nahiyinayaayo walaa taakuluu mimaa lam yukar ismullaahi calayhi midaan cidiba gawricina iska baktiday baa loo jeedaa waayo cid bisun u qabataba ma lahayno cidiba ma gawricin waa bakti imaamu axmedna halkaasu riwaayadiisaa la maray adu jawaabahaasay ka bixiyeen wa kitaabiyin kitaabiga <clears throat> muslimkii unbuu lamid yahay shuruuda ila tasmiya qoladii tasmiyada waa shardi ka dhigtay culimmada maahane <coughs> weliba qaar ka mida halkan masala baan ku baan kitaabiga kaga baxaynaayo hal qolaa la isku khilaafay oo masale qaacidadii islaamu sabiyi fuqahada shaaficiyadu ay khilaafeen islaamu sabiyi waxaan ku soo marnay ashraful abaweyn baa la raacinayaa midkood hadduu muslim yahay soo maha islaamu axadi abaweyhi alislaamu yaclu walaa yuclaa haddii ilmo uu yahay mutawalida min beyni kitaabiyin wa wataniyin nin amanaa kitaabiya iyo kuwo dabcaabud iyo dhagax caabuda isguursaday labadan qofee ilmahan dhashay wax gowracaya isagu weli diin gaara ma raacin aabbihi hooyadii midna waa kitaabi in wuxuu gowraca la cuni karo midna waa watani dhagax caabuda wuxuu cunaa ah, wuxuu aan la cuni karin wuxuu gowraco hadda waddanka way ka jirtaa soomaalia isguursadaan iyagoo isqabaad arki ilmahay dhaleen diintee haystaa marka ma diintii kitaabigee dabaaixdiisu ay bannaanayd baynu raacin mise diintii waaniyiintaynu raacin masaladaa fuqahadu waa isku qabteen laakiin waxaanu ku tilmaami wajhatu nadarka iyo qaabkay u eegeen fuqahada shaaficiyadu waxay dhaheen lama cuni karo lama hee cuni karo maxaa yeelay labadan waalidee dhashay waxaan maanta ilxaaqinaynaa oon raacinaynaa akhasuhumaa kooda diin xun waxaa sii diin xunkaa kitaab yahayn ee waaniga ah baa baabu dabaaixi diin xunon isaga wixiisaba la ogolayn soo maaha ka akhaska aanu raacinay bay yidhaahdeen waxaa la yidhi baabulislaam ashrafahumaa baad raaciseen ilmihiie kan maxaad ashrafahumaa u raacin weydeen waxay yidhahdeen daliil baan haysanaa ama qaacida sharci aan haysanaa oo qaacidada sharcigaa maxay tahay waxay dhaheen baabu dabaaxi asalkeedu waa taxriim baabu taxriim markuu yimaadana axwadka iyo ixtiyaadkaa la qaataa labadooda inaan kitaabiga raacinaay ixtiyaadka qaacidadii taxriimka waafaqitaankeeda waxaa u dhow inaan akhasahumaa diyaanatan raacino saa darteed ixtiyaaan waxyaabaha acimada ayibaadkeeda aada sharcigu u gubaabiya annagoo ilaalinayna iyadoo guud ahaan kufri wada kufri yahay kan axwadka shakligiyo tuhmadaan ka baxaynaayo axwadka asalkii taxriimkaan iska raacinaynaa bay yidhahdeen halkaa qaacidadaasaan la tiigsanaynaa bay yidhahdeen fuqahadu badanaa markay hadlayaan hadalka iskama yidhaahdaan meel unbaa u muuqata marka ay la doonanayaan ama yar xoog badnaato ama waxoogay mararka qaarkood dacfiha kuula muuqatee walaa taxilu ma banaana dabiixatu majuusiyin mid dabcaabuda walaa wathaniyin wuxuu gowracay ma banaana masalada laba si baanu dhigaynaayo mar waxaynu leedahay yay gowraciisu bannaan yahay muslim iyo kitaabi waxaynu dhihi karnaa inagoon majuusi iyo waani dhihin waxaan labada ahayn gowracoodu ma banaana oo ama diin leh ama aan diin lahayn kuwana diimay leeyihiinoo wada meelaha hindigan kaala buuxee hunduusta qaybaheeda kala duwana ama maroodiga caabuda ama tima caabuda ama kan caabuda qolyana waa qolyo wax caabuda qolyana waa qolyaha la caabuda qoodha qoodha iyo xerada caabuda wey kuwa aan diinta lahayn nin soomaaliya waxaa la yidhi aada buu cay badnaa markaasa waxaa heblow cayda ugu xuneed qof cayda muxuu maxay tahay markaasu wuxuu yiri baa laha waxba yahow cayda ugu dambaysa qof ku caayo waxaa weeye inaan ku ihahdaa waxba yahow dee nin qayb laga caayo waxunbaa usoo haray tii caydii sidaa ahayd bay kuwan diimaha aan haysanin markaa tiraahdo maxaa tahay adigu muslikan waa muslimkan waa krista adigu maxaa tahay wuxuu ku leeyahay nothing waxba sidaa uu waxba u yiri buu waxbay samayahay marka qoladaasaa waxay ku dhaartaan qoodha iyo xeradooda qoodha iyo xeradooda uma taqaanaane qolyihiina galbeedka la macaamilay waxaad u taqaanaan aidu markii qolada kale kitaab ku dhaaranayaan aidu waa samayn axdi ballan wey qoodha iyo xeraday wey marka si kale soomaali laga dhigo aiduga ay ku dhaartaan qoodha iyo xeradii wey inaad taa ku dhaarato adoo kitaabka beenabaad ku dhaarataa ka cararayaa ka dembi badan inaad ilaahay ku dhaarato adoo been sheegayaa ka fudud been ku dhaaro haddaad ku dhaaranayso ilaahay ku dhaaro waayo beentuna waa dembi ilaahay keyrkii lagu dhaartana waa shirki iyo kufri laakiin dad baan ilaahay baan been ugu dhaaran karaa intay ka cararaan bay qodha xeraday ku dhaartaano man xarafa bikayrilaahi faqad ashraka wey markaynu nidhaahno wixii aan kitaabi iyo muslim ahayn ereygaasaa ka caamsan walaa taxilu dabiixatu majuusiyin walaa wataniyin tana ka caamsan xataa kuwa aan diinta lahaynna way soo geli kuwa aan diinba yeelan karinna way soo geli ma jiraa wax wax gowraca oon diinba yeelan karin yaa ii sheegi kara garaam gareeyo iyagu wax gowracayahay ma muslim baa mise waa kitaabi weydiiye qolyaha galbeed ka yimid baa su-aalahaasay kugu wareerino waxaa lagu leeyahay xoolahan meel baa la soo geliyaa korontadi iyo mishiinka iyo warshadda waa la shidaa neefka meel baa la gelin bire iyo waxbaa cadaadinoo wadi mararka qaarkood meel bay ugu tuuri bir baa horey madaxa uga sii goyn birtaa bismilaahi haddii lagu qoro korka lagaga qoro cajaradna la shido bismilaahi allaahu akbar ay leedahay gowrac ma tahay wareedha birtan yaa haya ninna iyadaa iska gowracaysa hataa birta hadday muslim iyo kitaabi noqotana gowraceedu waa bannaan yahay haddayna muslim iyo kitaabi ahaynna waxaan muslim iyo kitaabi ahayn gawraciisu ma banaana majuusigii iyo wasanigii gowracooduna ma banaana masaladaa waxaa u asala xadiid mursala oo imaamu zuhri laga warinayo inuu leeyahy nabigu alai salaam nimankii majuusu hajara markuu ka qaadayay jizyada wuxuu u qoray islaam buu u bandhigay ninkii islaama baan ka aqbalaynaa ninkii diidana jizyan ka qaadayanaa markaasuu wuxuu ugu daray buu yidhi calaa anlaa tukala dabiixatuhum walaa tunkaxa mraatuhum lahum imraatun haweenna laga guursan maayo xoole ay gowraceenna la cuni maayo mursalkaasi bay culamo aada u badani difaaceen in la aqbalayo ibnu taymiya ka mida ragga aada u difaacay wuxuu ihi mursalkan bikulli lmaqaayiis waa maqbuul xuja wa cinda kaafati culamaai waa daliil muctabara wi mursalka masaladan ka hadlaya marka laga hadlay waxaa la yidhi waxoogaa inoo faahfaahi wuxuu yidhi imaamu maalik iyo imaamu abu xaniifa iyo imaamu axmed fii riwaayatin way deliishadaan mursalkaoo xujay u yaqaanaan arrintaasuu sheegayna waa arrinta ibnu cabdilbar iyo keyrkiiba sheegeen xaafid alciraaqina manduumadiisa fii musalax alxadiid markuu xadiidka mursalkaa ah ka hadlayey uu kaga hadlay ow lahaa waxtaja maalikun kada nucmaanu wa taabicuuhumaa bihi wadaanu waxtaja maalikun waa daliishaday kada nucmaanu nucmaan ibni haabit abuu xaniifana waa daliishaday wa taabicuuhumaa dadkii iyaga raacsan asxaabtoodii bihi wadaanu tadayin diin ahaan bay ka dhigteenoo xuja sharciyay u arkeen wuxuu yihi imaamu shaafici iyo riwaayo labaadoo imaamu axmed leeyahayna waxay deliishadaan haddii uu daahirka qur-aanka ama mursal kale ama qowlu akari ahli اlcilmi uu raaco wuxuuna yidhi ahlulcilmigii laa naclamu khilaafa baynahum inayna qolada gowracoodu banaanayn naagahoodana la guursan karin marka haddaba mursalkan calaa madhabi shaaficiyi riwaayada axmedna waa xuja calaa madhabi maalik wa abi xaniifata wa riwaayatan cala axmedna waa xuja dhinac kastood ka soo wareegtaba kan xujanimadiisa yaa muran la gelin buu leeyahay marku masaladan ka hadlayo iyo fi khusuusi mursalka zuhri raximah allahu tacaala qaarkood si kale haddii loo dhigo waxay leeyihiin mursalka zuhri bay culimmadu ku camalfaleen calaa wifqihi